رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana noogu soo dambeysay oo aan ku jirnay qaswadii iyo duulaankii uxud waxaan soo ogaanay in labadii ciidan ay markaa kulmeen waxaan soo ogaanay in labadii ciidan ay isku yimaadeen iskuna soo muuqdeen mar allaala markii kuwii kaafiriinta ah ay sababta waxaa la socdaysaan soo tilmaanay dumar dumarkaasoo taxriib iyo guudaabin ku haayay ragga dagaalamahayay ee qurayshta ahaa xaaladaasoo dhan ayaan wax ka soo ogaanay ayagoo dhahaya haddaad maanta qaabishaanna waan idin qoorqooraynaynaa barkimahaan idin firaashaynaa haddaadse aad maanta dib jiidisaan ood carartaanna waa idin faaruqaynaa faaruqitaan aan dib dambe laysugu soo noqonayn jecel dambena ka dhaxaynin intaa ayaan markaa maraynay almubaarasa iyo walqitaal horey waxaan u soo ogaanay dagaalada inay mubaarasa ku bilaaban jireen mubaarasadana waan soo tilmaanay oo waan soo aragnay markaan beder maraynay waa in ragrag laysugu soo baxo intaa wixii ka dambeeyana sayfa markaa laysqabsado almubaarasa mubaarasadii isku soo bixitaankii iyo walqitaal dagaalkii wataqaraba waxaa soo dhowaaday oo isku soo dhowaaday aljayshaani labadii ciidan faallaca waxaa u soo baxay talxatu ibni abi alxa alcabdariyi ninka lagu magacaabo ayaa soo baxay oo soo istaagay xaamili liwaa'i lmushrikiin calanka mushrikiinta kii xambaarsanaana markaa ahaa mushrikiintuu calanka markaa u waday ninka طalxa ibni abi alxa alcabadariyu ayaa u soo baxay wa ashjacu wuxuuna ahaa macnaha xaamilu liwaa'i lmushrikiin mushrikiinta camalkooda xaankooda kii xambaarsanaana ah wa ashjacu fursaanu quraysh fardooleyda qoraysh ama geesiyaalkooda ee fursaantii qoraysh midka ugu geesisan marka ahaa wadacaa wuxuu u yeertay ila almubaarasa in loo soo baxo caryaa iisoo bixi kara buu yidhi mubaarasa ayuu markaa u wacday wahwa asagoo calaa baciirin rabti korkiisa saaran rabtigiisa ayuu dul saarnaa fataqadama waxaa u soo baxay ilayhi xaggiisa azubayr ibnu cawaam ummad kasta xawaari bay leedahay xawaarida ummadeyda waa zubayr ibnu cawaam buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam geesigii baa markaa u soo baxay radia allaahu canhu wawafada waa booday wafdata alleyfi libaaxasuu u boodo oo kale zubeyr intuu booday sida libaaxa uu u booda xataa saara ilaa uu la ahaaday macahu nicigiisa calaa jamadihi geeliisa allaahu akbar hal marba inta loo boodaa ratigiisii lala koray uma akhadahu wuu soo qaatay oo waqtaxama bihi wuu la soo degay wuu la soo galay alarda dhulkuu la soo galay macnaha yaa ii soo baxaya markuu yidhi zubayr intuu booday wawafada waa booday zubayr wafdata alleyfi libaaxasuu u boodo oo kale xataa saara ilaa uu ahaaday macahu micigiisa calaa calaa jamalihi geeliisii uma intaa kadib akhadahu wuu soo qabto waa la soo qaatay asagoo dhanba waqtaxama bihi wuxuu la galay alarda dhulka wadaabaxahu wuxuuna ku gowracay bisayfihi seeftiisa seef kalaba looma raadinin tii uu watay ayaa inta laga qaaday tiibaa lagu qalay fakabara annabiyu nabigu wuu kibaartoo allaahu akbar buu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa kabbara almuslimuuna muslimiintiina way kibaarteenoo allaahu akbar bay yidhaahdeen uma intaa ka bacdi humma infajara waxaa bilowday oo burqaday alqitaalu dagaal fii kulli nuqatin goob walba ayuu ka bilowday dhinac walba dagaal baa ka bilowday waxaa walaa wuxuu isku dayay khaalid ibni alwaliid wahuwa asagu qaalid calaa fursaani lmushrikiin mushrikiinta fardoolowdooda ama geesiyaalkooduu ka mid ahaa halaaa maraatin saddex mar ayuu isku iskurdayay liyabluqa inuu garo ilaa duhuuri lmuslimiina muslimiinta dhabarkooda rasuulkana horay ayuu uga gaashaantayoo konton nin mar ayuu qaali inuu gobolka rasuuliyiinta ka yimaado walaa laakiin walaa laakiin rashaqahu waxaa ku roobeeyey arrumaatu nimankii shishiihanada ahaa bisihamihii sahantoodii ganiimadoodii ayay ku shubeen oo ku hoobiyeen xataa radduuhu ilaa ay celiyeen ilaa ay laabteenoo sidii gamuunta loogu waday ay gamuuntii celisay warakasa waa xoog saareen almuslimuuna muslimiintu waxay xooga saareen hujuumuhum weerarkoodii ay ku hayeen ama ay ku qaadeen calaa xamalati liwaa'i lmushrikiin mushrikiinta calankooda kuwii xambaarsanaa reer bani cabdidaar baanu soo tilmaanay si qaas ah in calanka loogu dhiibay ayagaa loo dhiibay dumarkiina waatay dhahayeen wayhan bani cabdidaar wayhan xumalat aladbaar darban bikulli bataar waakay dumarku ku guuboobin jireen raggii calanka mushrikiinta haayay ayay ku rakiseeno xoogga ay ku saareen weerarka warakaza waxay xooga saareen almuslimuuna muslimiintii hujuumuun weerarkoodii rogaal celiyeen wa kaanuu waxayna ahaayeen axada cashara muqaatilan kow iyo toban dagaliin kow iyo toban muqaatiliin bay ahaayeen fabaqiya wuxuu baqi ku noqday alliwaau calankii saaqidan asagoo ridan oo saaqid oo dhocay oo dhulka yaala ayuu baaqi ku noqday wax qabtaan la waayey horaan u soo tilmaamay ciidanku waa calanka caanka ka haya hadii laga dilo ama camal calanku uu dhulku ku dhaco ciidankaa way jabeen ciidankaa jab ayay markaa soo gaadhay sidaa darteed wakaanuu waxay ahaayeen kuwii calan ka xambaarsanaa axada cashara muqaatilan kow iyo toban dagaalyahano fabaqiya muqaatilan kulliyaa la laayay fabaqiya alliwaa ayuu baaqi kuday saaqidan ka soo dhacay dhulkuu markaa dhacay washadada shadada almuslimuuna muslimiintii way sii xoojiyeen hujuumuhum hujuumkoodii iyo weerarkoodii calaa baqiyati niqaad meelihii haray ayay haddana ku bilaabeen markii hore waxay xoogga saareen keliya ragga calanka wada ee reer bini cabdidaar intuba markay dhulka dhigeen calankiina saaqid noqdo dhulka uu ku dhacay muslimiintii way adkeeyeen washadada almuslimuuna muslimiintii way sii xoojiyeen hujuumuhum weerarkoodii calaa baqiyati niqaad goobihii iyo meelihii markaa haray xataa hadduu ilaa ay dumiyeen waabala waxay muujiyeen abudujaana iyo waxamza radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqdo xaggoodee fii daalika dagaalka iyo goobta balaa'an wacdaro ayay muujiyeen balaa ayay markaa muujiyeen xasanan ee markaa wanaagsan balaa iyo wacdaro aad iyo aad u xiqiimo badan bay meesha ka dhigeen abuu dujaana abuu dujaana waa ninkii marka nebiga inta seefta uu soo qaaday uu yidhi yaa ku dagaalamaya seeftan kulli gacantay taageen mid kasta asagoo dhahaya ana ana ana ana ana ma raba wuu yidhi nebiga quree xaqeeda ku qaadaya seeftan gacantaa la wada dhigay gacantii ayaa hoos loo dhigay dujaanaa yiri ana aakhuduhu yaa rasuul allah anaa ku qaaday rasuulkii ilaahayo gacantuu u geliyey abuu dujaana seeftii intuu qaatay casaabad gaduudan buu lahaa mar hadduu la soo baxo madaxa ku xirto hortiisa lama istaagi jirin saaftee intuu ruxruxay a ah wuxuu ku xarakeeyey ku socday laba ciidan dhexdooda sidii qof ciidda ka xarakoonayoo kale isqaadqaadayo kiraaya yuu markaa u socday rasuulku intuu saa u fiiriyo yiri socodkan ma u jeediin waa socod ilaahay u caroodo ilaa mowqifkan maahane meeshan waa loogu talagalay abuu dujaane iyo xamza wacdaray muujiyeen wa afnaa'a haada ataqadumi taqadumka intii lagu guda jiray horumarkaas alintisaari iyo guulhelitaanka qutila waxaa la dilay xamza bin cabdiilmutalib asad allah wa sadu rasuulihi wa afnaa'a haada taqadumi taqadumka horumarkaa ay marba marka ka dambaysay muslimiintu horumarayaan waalintisaar iyo gura ay helayaan gudaheeda ayaa qutila la dilay xamzi bni cabdiilmutalib wa sadullaahi ilaahay libaaxiisii libaaxii rasuulka radi allaahu canhu qatalahu waxaa dilay waxshi ibni xarbi ninka lagu magacaabo waxshi ibni xarbi ayaa dilay wa kaana waxshi wuxuu ahaa cabdan adoon xabashiyan xabashi ah adoon ayuu markaa ahaa xabashi ah maahiran xariif ku ah oo si fiican qaana fii qadfi alxarbati eeba tuuridda eebada sida loo tuuro shishkeeduu aad u yaqiinay waqad wacadahu waxaa kula ballamay mowlaahu mawlihiisii ninkii addoonsan jiray jubayr bin mudcim ahaa cidqi xorayn buu u ballan qaaday inuu xorayn doono waxshi ida qatala xamza haduu xamse dilo intii lasoo baxaayeen lasoo bixin waxxa adeensanayu addoon u ahaa jubayr bin mutcim asagaa bal u qaaday haddii ninka xamse la yiraahdo uu soo dilay waxshi inuu xyahda laakiin lianna xamsata xamse maxaa yeelay huwa isagu alladii kii ahaa qatala dilay camahu adeerkii tucaymata bni cabi fii badrin buu ku dilay mutcim ibni jubayr ibni mudcim adeerkii la dhihi jiray ducaynata bin cadiy badar aysa ku dilay ciilkaasuu markaa qabaa marka ciilkaasuu qabaa marka yidhi ordinkaasuu daxor baa tahee khatada u dhuuntay waxshiyun waxshi wuxuu ugu gabaday xamza waraaa sakhratin dhagax gadaashiisa dhagxaan iyo bureeshu lahayd dhagax weyn oo meesha ku yiilay yuu ugu gabaday yarsudu asagoo kugaarsanayoo gaabaya xamsata xamsa ujeeddada uu u soo baxay oo dhanba dagaal maahayn ee waxshi wuxuu u soo baxay xamse dilkiisa keliya inuu xamse markaa dila saa darteed dadku intay dagaalamayeen maduusan dagaalgelin xarbadiisii eedadiisii buu haystaa sidaa darteed ayaa wuxuu ku gaban yahay dhagax hoos gadaashiisa xamsuu sugayaa fakhtaba'a waa uu ku dhuuntay waxshiyun waraa'a sakhra buurgadaasheeda ama dhagax yarsudu asagoo u dhakan oo ugaarsanaya xamza wa baynamaa waqti xamzatu xamza yadribu uu garaacahayo ra'sa sibaac bin carfada waa rajul mushrikiin laakiin kutubaha saxiix sida saxa waxa waaye waa sibaac bin cabdilcusa saasaa markaa sax ah sibaac bin carfada ma aha rajul oo min almushrikiin buu ahaa waa sibac bin waa silaax waa ninka lagu magacaabo sibac bin cabdilcusaa ninkaasuu ahaa madaxiisa asagoo garaacaya sawaba waxshiyun wuxuu ku toosiyey waxshi ilayhi xamse xaggiisa alxarbata eebadii saasuu ugu toosiyey macnaha sawaba waa ku sugay oo waa ku taago wuu ku aadiyey waxshi ila alxarbati eebadi waqadafaha wuu ku soo tuuray wahwa xamzo calaa khiratin aan ogey si gaad ah raganimo intuu u hor istaagay ma uusan ku dilin si khira ah oo gaad ah fa waqacad way dhacday fii axshaa'ihi mawdiciradiisa meesha micirka ah iyo markaa uga dhacday wa kharajad way baxday minbeynayhi baynayhi labadiisa lagood hoostooda iyo markaas eedadii ka baxday fasaqad dhacay xamza walam yastatic ma awoodin an inuu hinqabo inuu istaago uu ka daba taga ninka saa yeelay uu ka aarguto ama uu dilo waa awoodi waayey xataa qadaa ilaa uu gutay naxdahu ujeeddadiisii ilaa uu dhintay macnaha radi allaahu canhu ilaahay haka ka raadi noqdee waa waqacad waxaa dhacday alhaziimatu jabkii bilmushrikiina mushrikiintiibay ku dhacday waqacta alhaziimatu jabkiibaa waxaa ku dhacay bilmushrikiina mushrikiintii xataa laaduu ilaa ay magangaleen bilfiraari carar cagahay wax ka dayeen wa farat waxaa sidoo kale cararay anniswatu haweenkii almuxaridaati wax guudaabinayey raggii dumarkii alalaasahaye qorqoreeya waa gala oo saa yeela dhogay wax ka dayeen hinde bintu cudbo intay xanjeeratay cararaysaa yaan u jeediy buu yiri mid orod luga wax ka dayday adduunka waxaa u xulxun baa dumar carara naag oroda waxyaabaha la fiirin karin bay ka mid tahay wafarat niswa dumarkiina way farxadeen oo way kala carareen almuxaridaat wax guubaabinayey watabicahum almuslimuuna muslimiintiina way dabagaleen way ceyrsadeen macnaha way bursadeen yadacuuna ayagoo dul dhigaya fiihim dhexdooda asilaaxa hubka intay ka dabad carareen oo ay raacdaysteen iyo hubkii ay saarayaan wayqaaruduuna ay qaadanayaan alghanaa'ima haniimooyinkii waxiina idin waktiga akhtaa rumaad rumaadii baa qalad gashay akhtaa waxaa qaldamay nimankii shiishyahanka ahaa ee rasuulku uu saaray buurta korkeeda ee uu yidhi ha soo degina haddii xataa hilbihiina ay haad cunto war hala jebiyo iyo haddaan jebinada ilaa amarkayga idiin yimaado ha soo degina khata bay ku dhaceen alla iyagoo wax la qabtay iyo wax la tarxiilo iyo wax la dilo iyo wax khaniimo laga qaatay dumar carar laga dhigay ayagoo dhanba khalad meeshii ka yimid fanazal waxaa soo degay minhum rumaadii xaggooda arbacuuna rajulan afartan nin baa ka soo degtay liyasiibuu say u helaan min alghaniimati haniimada alla dad badna haniimo say markaa u helaan minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira dadkiina qaar adduunyo doon bay ahaayeen qaarna aakhira doon bay ahaayeen sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala cabdullaahi yaa celceliye cabdulaahi mujiyeer baa yidhi hadegina war xaggeed u socotaa inta laga guulaysanaayo waa la guulaysto khamiimaa la aruursanayaa way soo degeen fanazala minhum waxaa ka soo degay xaggooda arbacuuna rajulan afartan nin liyasiibuu say u asiibaanay wax uga helaan min haniimati haniimada calaa raqmi maa kaana lahum calaa raqmi ayadoo ay jirto waaye maa wixii kaana lahum u ahaa xaggooda oo min alamri amarkii almu'akkadi la adkeeyey ahaa asaguu jiro yay soo degeen amarkaasoo ahaa bilbaqaa'i inay baaqi ku noqdaan fii amaakinihim boosaskooda meelahooda inay sii joogaan amarkii asaguu jiro calaa raqmi maa ayadoo ay jirto kaa ahaa lahum ayaga la siiyey min almri almu'akadi amarkii la adkeeyey laguna adkeeyey bilbaqaa'i inay baaqi ku noqdaan oo ay joogaan fii amaakinihim boosaskooda waintahaza wuu ka faa'iidaystay khaalid ibni waliid haadihi alfursata fursadaasuu ka faa'iidaystay konton nin bay ahaayeen markuu arkay toban inay ku hareen khaalid ibni waliid fursadii buu ka faa'iidaystay faanqada wuxuu ku soo dhaqaaqay cala alcashrati tobankii albaaqiyati ee meesha ku hartay ku hartay bijabali rumaad jabalu rumaat tobankii ku hartay ayuu ku soo dhaqaaqay xataa qatalahum ilaa uu laayay tobankiiba dhulkuu dhigay waa uu dilay wastadaara wuu wareegay haada aljabali jabalkii asaga ahaa ilaa uu soo gaaray ilaa duhuuri lmuslimiin muslimiinta dhabaryaalkooda muslimiinta dhabarkooda waxbay ceersanayiin waa la bursaday gaaladii khalid baa fursaddii ka faa'iidaysto intuu dhabarjabin ku soo sameeyey tobankii saarneedna soo dilay suu u soo socday wastadaara haada aljabali jabalkaa buu ku soo wareegay waa la soo wareegay xataa wasala ilaa uu soo gaaray ilaa duhuuri muslimiin muslimiinta dhabaradooda wabadaa wuxuu ku bilaabay bitadawiiqihim hareerayntooda squara lagu qabtay ayagoo dhanba muslimiintii wabada'a eh, bitadwiiqihim hareereyntoodii ayuu bilaabay wasaaxa waxaa qayliyey fursaanihi geesiyaashiisii iyo dadkii asaga la socday khaalid ee fardolida ahaa sayxatan qaylo carafaha almushrikuuna mushrikiintii ay garteen mushrikiintii cararaysay qaylo ayay maqleen fanqalabuu way soo gadoomin ayagana ayagiina way soo noqdeen warafacad waxaa kor u qaaday liwaa'uhum calankoodii ixdaa nisaa'ihim haweenkooda mid ka mid ah dumar xajiib badan baa la socday gabdhahoodii mid ka midana calankii intii qabatay kor u taagtay muslimiintii qaar qhaniimay urursanayaan qaar waxay ceesadeen kuwii orday khaalidna gadaal buu ka yimid muslimiintii intii ordaysay intii cararaysay intii goobta joogtay inay dileen yay gadaal uga tageen way qayliyeen intii carrisay gaalaa ku soo jeesatay muslimiinta dhexdaa la gashtay dhexday gashteen oo waa la kooba tabawiiqihim wa saaxa fursaanihim fardooleydiisii baa qaylisay sayxatan qaylin carafaha almushrikuun mushrikiintu ay garteen inay dib u noolaadeen fainqalabuu markaasay sugogadoomeen wa rafacat liwaa'uhum calankoodana waxaa u qaaday ixdaa nisaa'ihim haweenkoodii mid ka mid ah faltafuu way hareereeyeen marka xowlahu calankii gaararkiisa way soo aruursadeen wa habbatuu way sugnaadeen waa gaaladii wabidaalika sidaa darteed waqaca almuslimuuna muslimiintii waxay ku dhaceen bayna shiqayi raxi raxiga waa dhagaxshiidka dhexdiisa labada dhagaxshiid dhexdiisay markaa galeen muslimiinta badarka marka la shiidayo ama la cajiiminayo dhagaxdaasaa u wareegsadaa cajiin inta lasoo qaada badarkaa la geliyaa daqiiqay ka dhigaysaa meeshaasay marka muslimiintii galeen hujuumu mushrikiina mushrikiinta hujuumkoodii iyo weerarkoodii calaa rasuulilaahi dushiisa ay weerareen iyo wa ishaacatu maqatalihi shaacitaankii iyo banaandhigii nebiga la shaaciyey in la dilay dilkiisa oo la shaaciyey wa kaana rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam fii mu'akharati lmuslimiin fii mu'akharati lmuslimiina muslimiinta xaggooda dambe wa macahu waxaa micigiisa ahaa oo ku soo haray sabcatun toddoba nin oo min alansaari reer ansaar ah iyo waithnaani labo oo min almuhaajiriin laba nin oo muhaajiriinta ka mid ah iyo toddoba ansaara sagaalka qofood kadib yaa ku soo hartay falamaa markii arkeen falama fursaana khaalidin afdaladiisii ciidankiisii waa tabcu talacaani min waran jubali jubasha gadaashiisa ka socda naada asxaabtiisa biana sawtin codkii unaadu ku qayliyey laya cibaad allah addoommada ilaahayow ii imaada warasuul iyo ukhuraakum gaashyadooda kaga dhawaaqay rasuulka sal ala alay wasalam ituscidu walaa talwow waxaad cararaysa boortiaase qof kalaa soo milicsada la weeyey dagaal uu idinka wacaay idiya imaada cibaad allah addoomadii ilaahayo wasamica sawtahu codkiisii mushrikuuna mushrikiisbaa meel walacallahum waxaa dhici karta inay ahaa kaanuu ahaayeen aqrabihii kalisoga muslimiina muslimiinta muslimiintii carartay iyo gaaladii soo noqotay nabiga mushrikiinta u dhowaa gaaladiibaa markaa u dhoweed fa asracad way soo degdegeen marka fa asracad way u soo degdegeen majmuucatun koox oo minhum mushrikiinta ka mid ah naxwa sawti dhanka codka cod dhankiisii ayay usoo carareen wahaajamad waxay weerar kusoo qaadeen rasuul اllahi sal اllahu calayh wasalam hujuuman weerar shadiidan oo markaa daran bacdamaa codkiisii ay maqleen baydeen asaga ka takhallusa oo dila waxaa walad waxay isku dayday alqadaa'a dil calayhi nebiga dushiisa ay u gaarsiiyaan qabla an yasila ilayhi intuusan soo gaarin xaggiisa almuslimuuna muslimiinta faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkii sagaalkii nin ee la socotay ayaa wuxuu ku yiri yarudduhum yaa naga celinaya cannaa xaggiina walahu ljanna janna ay u war yaa janno raba oo raggaa naga celinaya ow amase huwa asaga rafiiqii saaxiibkay iyo rafiiqayga ku noqonaya fi ljannati jannada fataqadama waxaa u soo baxo u hormaray rajulu nin oo min alansaari ansaarta ka mid ah waa hal nin keliya fadafacahum wuu difaacay wa qaatalahum wuu la dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay uma haddana rahiquuhu way u soo dhowaadeen nebiga fa acaada wuu ku celiyey qowlahu hadalkiisii waryaa naga celinaya oo rafiiq jannada igula noqonaya ama janno helaya fataqadama rajul aakhar baa istaagay fadafacahum wuu difaacay wa qaatalahum wuu la dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay uma aلثaalث uma alraabic wahaakada saasay ku socotay xataa qutila ilaa la dilay asabcatu toddobadii ansaar ahayd toddobadii reer ansaar ahayd ilaa la dilay walamaa saqada markii uu dhacay assaabicu kii toddobaad lam yabqa xawla rasuuliillaahi rasuulka gaarkiisa kuma harin ila alqurayshiyaani labada qoraysh maahane labadii nin ee qorayshiyiinta ahaa waa talxata ibni cubaydillaah iyo wasacad ibna waqaas oo labadaba tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid ahaa farakaza almushrikuuna mushrikiintii waxay xooga saareen xamlatahum ee xamlatahum xamladoodii waxay ku adkeeyeen calaa rasuuli illaahi sal alla alih wasalam xamlada iyo weerarqaadkiibay ku soo adkayeen rasuulka xataa asaabathu ilaa ay asiibtay xijaaratan dhagxaan waqaca dhacay liaja darteed calaa shiqihi shiqiisa calaa shiqihi macnaha fururtiisa wa usiibad waxaa la asiibay rabaaciyatahu dhooshiisii alyumna ee midigeed asufla oo midda hoose ah wajurixad waxaa la dhaabacay shafatuhu ee farurtiisii assuflaa ee hoosaysay wahushimad waa la jebiyey oo waxaa la jebiyey albaydatu ee koofi bireediisii calaa ra'sihi madaxiisa lagu dul jebiyey fashujad waxaa la daqray jabhatahu e, wejigiisii baa la daqray jabhadiisii jabhadiisii ayaa markaa la taqlay nebiga iyo wa ra'sahu madaxiisa wa duriba waa la garaaco waa lagu dhuftay bisayfi sayf baa lagu dhuftay calaa wajnatihi wejnadiisa wejigalayihaahdaa wajna fadakhalat waxaa galay fiiha madaxiisii dhexdiisa wejnadii xalqataani laba bir oo min xalaqi lmiqfari camburbiraedka xalaqooyinka ee koofi bireedda xalaqooyinkiisii berihii ku xidhnaa ka mid ahaa waduriba aydan sidoo kale waa la dhuftay bisayfi sayf baa lagu dhuftay calaa caatiqihi garabkiisa darbatan dhufasho caniiqad dilaacinin oo laba camburbered baa isugu jirtay dhufashadii lagu dhuftay xanuun buu ka qaaday maahane intay dilaacisay garabkii markaa ma go'in meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa